رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد darsigani xalay laba meelood ayaan kaga noqonaya meesha hore baabu iqtidaa'i اljaalisi biاlqaa'im labada xadiid ee uu meesha ku keenay rawaahumaa altirmidiyu wasaxaxahumaa albukhaari baa idinla socda sax maaha labada xadiid tirmidi baa soo saaray bukhaari ma soo saaray marka ka saxa lafdigan tirmidi baa iskale qodobka labaadi waxa weeye baabu iqtidaa'i اlmuqiimi biاlmusaafir isagana xadiidkiisa cimraan bni xuseyn ee ugu horeeya yaa ahla makata quumuu fasalluu rakcatayni ukhrayayni fainnaa qowmun safrun xadiidka intiisa hore waxa weeyaan waa sugan yahay oo waa saxiix laakiin qaybta dambe oo yaa ahla makatee nebigu inuu la hadli jiray salaadda markuu ka baxo qaybtaa way qaybta sanadkeedu daciifkaya ama xadiidka intiisa hore oo zamanulfatxi ku saabsan iyo qisadeeda taa iyadaa way sugan tahay macnaha intaa dambe marka inuu la hadli dhihi jiray istaagoo labadii ragcadood la imaada annagu musaafiriin baanu nahay intaasaan shaahid fiican lahayn saas daraaddeed markaan lahayn cumar haddii lagu xoojiyo aharkiisa xasan buu noqon karaa waxaan ula jeednay qaybta dambe iyadana in lagu baraaruga waay ayb baabu iqtidaa'i almutawadi'i bilmutayamim wuxuu baabu yahay iqtidaa'i almutawadi midkii weysaystay kudayashadiisa iyo ku-xidhashadiisa bilmutayamimi midka gebagabaystay uu ku xidho ama ku daydo ruux soo gebagabaystay ama biyuu waayay ama mehe biyihii buu isticmaali kari waayey markaasuu soo boodhaystay dad soo weysaystay buu imaam u noqday marka ruux soo gabagabaystay mid soo weysaystay imaam ma u noqon karaa gebagabaysiga marka laga hadlayo ama ha ka soo gebagabaysto xadadkii yaraa oo weysada waajibinayay ama ha ka soo gebagabaysto xadadkii weynaa ee qabayska waajibinaya waa isku mid saas way marka ruux soo gebagabaystay oo imaam ah dadka ku daba tukanayana ay weysaysteen oo ay weyse kusoo soo dahaaro qaateen fiihi waxaa ku sugan baabkaa isagaa xadiidu camr bni caas fii qaswati daati salaasil duulaanka daati salaasil la yidhaahdo xadiidkii ku yimid ee camr bni caas laga warinayey waqad sabaqa waana soo hormaray buu yidhi qisadaa waad garanaysaan baan u malaynayaa camr bni caas radia allahu tacaala canhu ardaa wuxuu hogaaminayay ciidankii duulaankaas loo diray daatu salaasil marka shaam bay ka mid tahay waa meel qabow marka janaabaa ku dhacday camr bni caas kadibna qabayskii wuu ka baqay biyaha qabowgoodii buu ka cabsaday wuu iska gabagabaystay kadibna saxaabadii raggii la socday buu imaam u noqdo salaadii tujiyey nebiga markay u yimaadeenoo duulaankii ka soo noqdeen baa nebiga loo sheegay sal lay slam markaasuu nebigu wuu yeedhay camar wuxuu ku yidhi yaa camr asallayta biasxaabika waanta junub maadoo janaabo qabaad saxaabada raggii saaxiibada ahaa tujisay marka waa kii dhihi jiray rasuul ilaahay oo waxaan ka baqay ilaahay wuxuu qur-aanka ku yidhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kana bikum raxiima naftiina ha dilina ilahay waa idiin naxariis badan yahay nabiguna muusooday sal alla alay wasalam marka xadiidkaa way xadiidkuna ilahay waa inoo soo hormaray masalada nas buu ku yahayoo camr ibnu caas radi allahu tacaala canhu ardaah janaabaa ku dhacday waana soo gebagabaystay xadadkii weynaabuu ka soo gebagabaystay saxaabadii kaleo soo weysaystayna imaam buu u noqdo waa tuji marka waxay ku tusaysaa inuu imaam noqon karo ruuxa soo gebagabaystay oo dadka uu tujin karayo wa can saciid ibni jubayrin qaala wuxuu ihi kaana wuxuu ibnu cabaasin ibnu cabbaas wuxuu ahaa fii safarin safar dhexdii buu ahaa macahu la jirankiisana naasun dad baa ahaa oo min asxaabi rasuulillahi sal lay wasalam nebiga saxaabadiisa ka mid a minhum saxaabada waxaa ka mid a cammaar ibnu yaasir baa ka mid ahaa fa kaanuu saxaabadu waxay ahaayeen yuqadimuunahu ibnu cabbaas kuwa hormaryay ahaayeen liqaraabatihi dhowaanshihiisa darteed min rasuulillaahi uu ka agdhow yahay sal lay slam yacnii nebiga uu qaraabo la yahay oo xigtadiisa yahay darteed ayay u hormarin jireen ayib yacnii salaaddii ku hormarin jireen inuu tujiyo rag saxaabo ka waaweyn baa socda meesha laakiin maadaama uu qaraabadii nebiga yahay ixtiraam aalu beytka ay ixtiraamayaan bay u horumarin jireen fa sallaa markaasuu tujay ibnu cabbaas bihim iyaga daata yowmin maalin fa daxika markaasuu qoslay markuu salaadii tujiyey kadib uu qoslay wa ahbarahum wuxuuna u warramay annahu isagu asaaba inuu asiibay oo u galmooday min jaariyatin addoon oo lahu isaga u sugnaatay ruumiya oo ruum ka soo jeeda yacnii addoon uu lahaan jiray oo reer ruum ah inuu u galmooday buu u sheegay fa sallaa bihim kadibna inuu tujiyey wa huwa junubun asagoo janaabo qaba mutayamimun oo gebagabaystay ah, yacni waxa weeye wuu qoslay kadibna wuxuu ku yidhi markaan idin tujinahay addoonaan lahaa baan soo asiibay oo kadibna eh, waan soo gebagabaystay markaanoo gebagabaystay baan salaadda idinka bixinayay buu ku yidhi rawa waxaa wariyey alsramu asarkaasi asram baa wariyey waxtaja waxaana xujaystay bihi axmedu axmedbaa xujaystay oo deliishaday fii riwaayatihi riwaayadiisa macnaha aarkaasi ma helin yani waxa weeyaan eh, asram sunankiisa ilaa hadda ma arkin meel kaloo lagu sheegayna ma helin marka ma aqaano sanadkiisa inuu sugan yahay iyo in kale wuxuu kutusayaa marka aarka iyo xadiidkuba isku shaybay kutusiyo in ay bannaan tahay midka gebagabaystay inuu imaam noqdo dad weysaystayna ay ku daba tukadaan oo in lagu daba xidhan karo ayuu ku tusaya xadiidkii aarku labaduba baabu man iqtadaa cidii dadatay buu baabu oo ku xidhatay biman akhta'a ruux gafay bitarki shardin shardika tegitaankiisa aw fardin ama rukni iyo fardi ka tegitaankiisa ku gafay oo walam yaclam aan ogaanin macnaheedu waxa weeye waxaad ku daba xidhan tahay ruux khaldamaya oo salaadda dhexdeeda ku khaldamaya oo khaladkiisu uusan sahlanayn wuxuu ku khaldamayaa shardi ka mida shuruudii salaadduu ka tegayaa maalan ma soo weysaysan weyse qaadkiibuuba ka yimid ama ma ahee farad iyo rukni salaadda arkaanteedii ka miduu ka tegayaa oo ku gafeeya asagu ma oga adiguna ma ogid ruux noocaasoo kale a ah marka haddii lagu daba xidho salaaddiiba la soo celinayaa wa ruux khaladaad ka gelaya salaadda oo wixii salaadda ku buri lahayd la imaanaya wa laakiin cilmi la'aan u geysay waan garanayn yacni maalan wayse la'aan buu ku tujiyey laakiin isma oga inuu wayse qabu ismoodaya ama shay faraduu ka tegay salaada laakiin isma oga inuu ka tegay adigiina waad ku daba xidhantah salaadaas noocaasa abcan tiisuma asixin tiisuma asixin ayib adigii ku daba xidhnaa taaduna ma la buraysaa m marka ma isagunbaa soo celinaya mise idinkuna waad soo celinaysaan waa saasaa laga wadaa macana man iqtadaa cid ku dayata oo ku xidhatay biman akhta'a cid gafay cid gafaysa oo khaldamaysa weeye bitarki shardin ku kafaysa shardiga tegitaankii aw fardin ama faradka tegitaankii ku kafaysa shardiga faradka waxaa u dhexeeya fardiga wuxuu ka wadaa rukni arkaanta salaada ka mida shardigana waa la yaqaanaa shardiga waxay fuqahadu yaqaanaan waa wixii ka baxsan salaada bannaankeeda ah laakiin salaadu la-aantii aynan asaxayn sida weysaqaashada iyo cawrada inaad soo asturto iyo qiblada inaad u jeesatay iyo weli intaan salaada la gelin waay ka tegidoodana salaaddii waa lagu buraysaa laakiin salaaddii intaan la gelin waa taa shardi bay dhahaan salaadda dhexdeeda wixii salaadda ka mid oo gudaheeda ka mida ah, oo ka tegiddiisa salaaddu la buraysana waxay dhahaan rukni bay dhahaan saasay u kala duwaan marka faradka hadda rukni ahaan buu ka wadaa macna can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulku wuxuu yidhi yusalluuna bikum way idin tujinayaan imaamyadii imaamyadu way idin tujinayaan ee fa in asaabuu hadday asiibaan oy sida saxda a ah ku keenaan falakum idinku waxaad iska leedihiin falakum idinku waad leedihiin maxaad leedihiin yacni hawaabu salaatikum way macnaha falakum waxaa idiin sugnaaday hawaabu salaatikum salaadiinna ajirkeedii idinku waad leedihiin walahum iyaguna waa leeyihiin hawaaba salaatihim ah, walahum iyaguna waxay leeyihiin hawaabu salaatihim idinkuna waad leedihiin iyaguna waa leeyihiin imaamyadii waa idin tujiyeen salaadiina sax bay ku keeneen te iyaguna ajirkooda waa leedihiin idinka ku daba xidhnaana ajirkiinni baad leedihiin ayb wain akhta'uu hadday gafaanna yani lagama wado khaa'an kii didulcamdiga ah lagama wado ee waxaa laga wadaa akhta'uu bimacna irtakabu lkhai'a hadday gaf sameeyaanna oo ay salaaddii khalad ka galaanna falakum idinku waad leedihiin dadkiinna ku daba xidhan idinku salaadiinnii ajirkeedoo buuxaad leedihiin wa calayhim khaladkay galeenna korkoodu ahaaday saas way wa calayhim korkooda waxaa ahaaday bimacnaa waxa weeyaan ismu khata'ihim khaladka ay galeen wixii dembiga ka dhashana ayagaa iska leh idinka idinma saamaynaya waa dadkiina ma'muumiinta idinma saamaynayo idinku ajirkii salaadiinoo buuxaad leedihi rawaxa wariyey xadiidka axmedu axmed baa wariyey walbukhaariyu iyo bukhaari baa wariyey ayb xadiidkaasi marka muxuu ku cad yahay wuxuu ku cad yahay khaladka imaamku galo ee uu salaada ka galo isaga unbay salaadiisa jabinaysaa haddii ajirka nusqaaminaya hadduu galana salaadiisa unbay ajirkeeda nusqaamin laakiin dadka ma'muumiinta ah salaadoodu mana burayso ajirkiina kama nusqaamayo leanna waxaa la yidhi wa calayhim khaladku iyaga unbuu korkoodu saaray saas daraadda idinku ku daba xidhow ah saas man ama imaamu jawr ha noqdo ama baashi ha noqdo sharti laakiin waa inaadan ogayn waxa uu ka tegayo ee uu iyo khaladku galayo inay tahay shay shalaada burinaya maalan maba saxayaba salaadda arkaanteedii ama ma akhrintii ma asaxayo ama haddii nooc saasa aad ku og tahay dee imaamba lagama dhigan karo markaasoo kaleeta waxaa laga wadaa ruuxaad isleedahay salaaddii wuu saxayaa ood ku daba xidhatay kadibna ay soo baxday inuu khaladaad galay kaasaa laga wadaa wacan sahli bni sacdin qaal wuxuu uhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sal alla alay wasalam oo yaquulu leh alimaamu imaamkii daaminun waa mid dammaanaya waa daaminun wuu damaani oo dadka ku daba tukanaya salaada inuu u saxo mas-uuliyaddeedu isagay saarantah fain axsana hadduu wanaag sameeyo falahu isagaa iska leh walahum ayaguna way leeyihin yacni lahu isagii waa leeyahay hawaabkiisa walahum ma'muumiinta ku daba xidhanna iyaguna hawaabkooda waa leeyihin iyo ajirkooda wa in asaa'a hadduu xumaan sameeyana fa calayhi korkiisay ahaatay xumaantu yacnii wuxuu ka wadaa walaa calayhim ma'muumiinta korkooda ma ah hadduu khalad galo ma'muumiinta khaladku gaadhi maayo isaga unbuu khaladkiisu saaranya rawahu ibnu maajah baa wariyey ayib sheekh albaani caleyh raxmatullahi xadiidka wuu saxiixinayaa waana xadiid saxiixa weeye qaybtiisa hore oo alimaamu daaminun jumladaa horena abu daawuud iyo tirmidi keyrkood baa soo saaray oo iyadu waxay leedahay duruq kaley leedahay macnaha ayib marka waxaa loo deliishanayaa wain asaa'ada waxaa loo deliishanayaa ay yacni waa inuu salaada galo isagoo rukni ama sharti salaada ka mida hallaynaya ama farad ka mida hallaynaya markaasee asaa'ada taasay ku dhaxaysaa wain asaa'a fa calayhi isagaa khalad ku saaray meeshaa waxaa laga qaadanayaa marka adiga ku daba xidhay salaadaadu waa sax maalan imaamkii oon weyse qabin baa ina tuji markuu salaaddii dadka ka saaray kadib buu ogaaday inuusan wayse qabin isagoon baa salaaddiisi ku noqon mooyaane dadka kale ku noqon maayaan inuu janaabo qabuu ogaaday isagoon baa salaaddiisii ku laaban laakiin dadku ma saamaynayso salaadii inuu wax kharibay baa soo baxday dadku inay khaladka salaadda burinaya ku raaci maayaan laakiin asagu wixii khaladee uu galo salaadiisay saamayn laakiin dadka maamuliniinta ma saamaynayso sidaasay axaadiistu faa'idaynaysaa waana madhabu aa'ifa min alculamaa waqad saxa waxaa ka asaxay buu dha can ibni cumara cabdulaahi bni cumar waxaa ka asaxay cumar muu idiin qorayaa meeshaa mise ibni cumar hmm? cumar ibni cumar ciduu qoray ma jirto hmm. aharku cumarna wuu ka asaxay wiilkiisa ibni cumarna wuu ka asaxay aniga ibn cumar baa ii qoran laakiin sidaan u badinayo waa aarkii cumar buu ka wada ayb waqad saxa waxaa asaxay can cumara cumar waxaa ka asaxay annahu isagu sallaa inuu tujiyey binnaasi dadka inuu tujiyey wa huwa junubun isagoo janaabo qaba oo walam yaclam aan ogayn inuu janaabo qabo fa acaada markaasuu salaaddii soo celiyey markuu ogaaday kadib walam yuciiduu dadkii ku daba tukadayna iyagu mayna soo celina aarku hadduu yahay aar cumar hadduu yahay oo sida idiin qoran waxaa soo saaray ibnu mundir can cumar bisanadihi ilaa cumar cumar wuxuu yidhi dadka wuxuu tujiyey salaada subax magaalada madiina uma kharaja ila aljuruf juruf buu u baxay juruf waa magaalada madiina marka laga baxo meel ka mida wa meel sare meeshan hadda boqorka qasrigiisu uu ku yaallo buurtaasaa eryadaasaa juruf la yidhaha uma kharaja ila aljurufi juruf xaggeeduu u baxay markaasuu wuxuu damcay inuu qabaysto fadahaba yaqtasil markuu tegey oo salaaddii subax ka tegay oo uu juruf tegey ayuu damcay inuu iskii isaga qabaysto fara'aa fii fakhidayhi ixtilaaman markuu maryihii iska furayba labadiisa bowda wuxuu ku arkay janaabo ilan xalay buu isku junubay ismaba ogeyn Ah, jirkiisu wuxuu ku arkay labada bawdo markaasaa wuxuu yidhi maa araanii ilaa qad sallaytu wa ana junub ilama aha buu yidhi inaan tukaday anoo janaabo qaba mooye janaabo inaan ku tukaday unbay ila tahay buui maxaa yeele janaabadani xalay bay ahayd kadibna waa qabaystay uma acaada asalaa salaaddii buu soo celiyey markaasuu salaaddii subaxdii u tukaday walam ya'murhum an yuciiduu dadkana muusan amrin inay salaadda soo celiyaan aarkaasi waa aarka cumar waana aar axiixa wey sanad saxiixa ayuu cumar kaga sugan yahay wa kadalika wiilkiisa ibnu cumarna waa ka sugan yahay oo isagana cabdirasaaq baa soo saaray lafdi ah walam ya'murhum bilicaada isaguna sanadkiisa waa saxiix marka cumarna waa ka sugan yahay ibnu cumarna waa ka sugan yahay ayb wakadalika sidaasoo kale can cumaan laga wariyaa buuri wakadalika sidaasoo kale ayaa saxa can cumaana waa ka asaxday wa ruwiya waxaa laga wariyey can caliyin calina waa laga wariyey min qowlihi hadalkiisa xaalu yahy radia allahu canhum yacni cumaanna sidaasoo kalea laga wariyey buuri cumaan aarkiisa waxaa soo saaray daara iyo bayhaqi baa soo saaray sanadkiisuna waa daciif kadalika cali waxaa laga wariyey buu idhi hadalkiisa isagoo ah ficil iyo hadal buu ka isagoo hadalkiisa ah isagana waa laga wariyey buuhi isagana waxaa soo saaray cabdirazaaq fi lmusanaf daara qutni fi sunan sanadkiisuna waa daciif jiddan sidaas daraaddeed cumaanna kama asixin calina kama asixin laakiin cumar iyo ibni cumar bay laga asaxday cumar iyo wiilkiisa ibni cumar ayb masaladaasi marka axaadiistii horey xoojinaysaayo saxaabada khaasatan alkhaliifatu araashid cumar inuusan ruuxu khalad imaamka ka dhacay oo salaadiisii buriyey ma'muumiinta inaynan salaadoodu la burinayno soo celinaynin ayuu ahaa madhabka cumar waana madhab aa'ifa min alfuqahaa wey macnaha baabu xukmi limaami imaamka xukumkiisii buu baab u yahay idaa dakara hadduu xusuusto annahu muxdaun inuu yahay mid xadad qaba ow amase kharaja hadduu baxo lixadain xadas dartii oo sabaqahu hormaray aw hayri dalika ama intaa waxaan ahayn Ah. imaamka xukumkiisu muxuu noqonayaa hadduu xusuusto inuu janaabo qabay muxda ah, inuu xadad qabay xadadkaasi wuxuu noqon karaa ama kii qabayska waajibinayay ama kii waajibinayay qoysada waajibinaya ama ma ahe imaamkii hadduu baxo oo u baxo lixadain sabaqahu salaaddii buu ka baxay waxa bixiyeyna waxa weeyaan waa xada horreeyey oo horay ugu dhacay saas way macanaa waxay kale yihiin marna isagoon salaadii gelin buu wuxuu xusuustay inuu janaabo qabo marna salaaddii buu galay markaasuu salaadii uga baxay calashaani janaabo iyo xadad ku dhacay horaan ugu dhacay ilaan salaadda dhexeeda inaad inaad yani xadad kugu dhaciyo ka hor inuu kugu dhacay kala tahay ka hor baa marka laga hadlaya macnaha ayb arrintaa darteed marka u baxay oo qabays raadsaday ah, dadkii oo salaadii oo la aqimo laysu taagay ayuu xusuustay ama salaaddii ou galaybuba xusuustay kadibna wuu baxay oo markaasuu qabays raadsaday dadkii ma'muumiinta maxay samaynayaan waay ah, see la yeeli ma nin kalaa la hormarinoo dadka salaadda u dhammaystiri ma gooni gooni baa loo kala tukan see la yeeli waayo can abi bakrata radi allahu tacala canhu ana nabiya sala allahu alayh waalih wasalam nebigu istaftaxa wuxuu bilowday oo furfurtay asalaata salaadiibuu furfurtay fakabbara markaasuu takbiirsaday uma kadibna awma'a ilayhim wuxuu u ishaaray an makaanakum an makaanakum ay ilzamuu makaanakum waay meeshiinna laazima meeshiinna jooga sida aad tihiin ku sugnaada way macnaha ayb istaftaxa salaata salaaddii ayuu furfurto fakabara waa takbiirsado salaaddii buu galay waay takbiiratulixraamkii waay kadibna markuu salaada galay buu xusuustay inuu janaabo qabay uma awma'a markaasuu ishaaray ilayhim ayaga wuxuu u ishaaray an makaanakum meeshiina ku sugnaada halkiina laasima uma kadibna dakhala waa galay guryihiisii uma kharaja kadibna waa soo baxay walxaal ra'suhu madaxiisa yaqturu uu dhibdhibcayo Ah, markiiba guriguu galay waa soo qabaystay madaxiisiiyoo biyihii ka qoyan yihiinoo dhidhibcayaanoo isan iska ingejinin ama ayna ka ingegin ayuu soo baxay fa sallaa markaasuu tujiyey bihim iyaga falamaa qada asalaata salaaddii markuu dhammeeyo oo uu gutay ayuu qaala wuxuu uhi nebigu sal lla ly wasalam innamaa ana anugu basharun binu aadan baan ahay uun milukum oo idinkoo kale ah sidiinoo kalean bashar u ah wa innii anugu kuntu waxaan ahaa junuban mid janaabo qaba bashariyada waxa weeyaan abuurka waa bashar acraadda basharka ku timaado halmaankii wixii la midana way ku imaanaysaa waa ansaa kamaa tansawna waa kii innamaa ana basharun baan ahay oo milukum idinkoo kana ah wa innii aniguna kuntu waxaan ahaa junuban mid janaabo qaba saasuu saxaabada u sheegay alshaani waa inuu u caddeeyo muxuu u baxay oo intaa loo taagnaa ayb rawa waxaa wariyey xadiidka axmedu axmed baa wariyay abu daawuud wa qaala abu daawuud wuxuu yidhi wa rawaahu waxaa wariyey buu yidhi xadiidkan abu daawuud baa dhahaya ayuub baa wariyey ayuub waa ayuub ibn abi tamiimata asikhtiyaani waay ama sakhtiyaani iyo sikhtiyaani labada waa la dhaha ayb wabnu cawnin baa wariyey cabdullahi ibnu cawn waay cabdullaahi ibnu cawn ibnu artabaan almuzani wa hishaam baa wariyey waa hishaam ibnu xasaan alqurduusi saddexdaa nin baa wariya can muxamedin bay ka wariyeen muxamedku waa ibnu siriin taabicigii wa muxamed ibnu siriin bay ka wariyeen can innebiyi buu isaguna ka wariyey sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi riwaayadiisa fa kabbara nebigu waa takbiirsaday uma kadibna awma'a wuu ishaaray ila alqowmi dadka wuxuu u ishaaray waa dadkii taagnaaye an ijlisuu fadhiista wadahaba waa tegayoo faqhtasala markaasu soo qabaystay ah. riwaayad hore maxay leedahay wuxuu yidhi an makaanakum meeshiina jooga sidiinna ahaada waay riwaayadan dambena waxay leedahay anijlisuu fadhiista buu yidhi kadibna waa tegay waa soo qabaystay oo markaas soo noqday ayb xadiikaasi wuxuu ku yimid saxiixaynka bukhaari iyo muslim baa wariyay bukhaariyo muslim riwaayadooda iyo lafdigoodu wuxuu tilmaamayaa qisadu nebigu intuusan salaada gelinoo salaada la aqimay buu xusuustay yacnii salaaddii markii la aqimay safafkiina la simay welina uuna salaada gelin ayuu nebigu xusuustay markaasuu yidhi sii taagnaada markaasuu tegoo soo qabaystay oo soo noqday saxiixaynka riwaayadoodu waa taas abu daawuud iyo kayrkii riwaayadan axmed iyo abu daawuud iyo ay wariyeenna waxay ka dhigaysaa inuu nebigu salaada galay markuu salaada galay kadibna xusuusta soo ma halkaa marka ikhtilaaf baa ka jira xadiidkan marka ee abubakra iyo riwaayadan dhahaysa nebigu salaada markuu galay kadib uu isxusuustay waa laysku haystaa sixadeeda oo nebiga ma gaadhsiisan tahay waxaan u jeedaa ma musnad ba mise waa mursal baa laisku khilaafsan yahay haddaad u fiirsataan hadalkan dambe imaam abu daawuud wuxuu tilmaamayaa xadiidka isagoo musnadana waa lafdiga horeo waa lagu wariyey asagoo mursalahoo moxamed ibnu siriin nebiga uu ka warinayana waa la wariyey waa tan dambe oo wuxuu yidhi ayuub iyo ibni cawn iyo hishaam saddexdaasi waxay ka wariyeen moxamed ibnu siriin oo taabiciya oo isaguna nebiga ka warinaya hadda macnaheedu waxa wey waa mursal nabiga ile muusan isagu goobjoog ahayn soo ma marka wuxuu ishaarayaa in dariiq kale oo mursalana lagu wariya xadiidka saas daraaddeed bayani imaam ibnu xajar iyo hayrkii waxay leeyihiin ikhtulifa fii waslihi wa irsaalihi xadiidkani riwaayadiisani waxaa la isku khilaafsan yahay ma ibnu siriin baa nebiga ka warinayo markaa waa daciif mise waa musnado ama mawsuul oo nebiga sal ly slam buu gaadhsiisan yahay ruwaaddii baa isku khilaaftay ayb xadiidka marka min xadiid abi hurayra ayay saxiixaynku soo saareen isagoo ah isagoo abay soo saareen alfaad kala gedisanna way ku wariyeen alfaadana kuma jirto inay nebigu xusuustiisu ay ahayd salaadda markuu galay kadib bal iskaba dhaafee qaar alfaadda ka mida waxay si cad u qeexayaan arrintu inay ahayd intuusan nebigu uusan takbiirsanin takbiirta ka hor inay xusuustu ahayd bay alfaadda qaarkood ay caddaynaysaa halkaasaa marka culimmada qaarkood ay isku dayayaan inay iswaafajiyaan labada xadiid hadduu sugnaado waa kan hadda aan dul taaganna calaa fardi sixatihi waa calaa fardi waslihi aw isnaadihi waa inuu markii la yidhahdo am musnad ama waa sugan yahay haddii la dhaho isagiiyo kan kale see laysku waafajinaya alimaam alxaafid ibnu xajar caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay waxaa laysku waafajin karaa ama labada xadiid lagu jamcin karaa waxaa la dhihi karaa xadiidkan soo muusan dhihin istaftaxa asalaata fakabbara soo ma fakabbara waxaa la dhihi karaa buu idhi fakabbara bimacnaa araada an yukabbira ah. saas manaa si ay u waafaqdo riwaayada saxiixaynka salaaddii buu furfurtay inuu furtuu damcay fa inuu takbiirsaduu damcay markuu takbiirsan rabo buu xusuustay marka luqada carabigana waa ku timaaddaa yaani shay in laga cabiro sidii isaga oo dhacay lagana wado marka uu dhici rabo ama markaad samayn rabtaan saas way macnaha yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum salaadda markaad isu taagtaan ee wejiyadiinna dhaqa weysaysta oo waxaa laga rabaa laga wadaa salaadda markaad isu taagtaagtaan oo safataan weysaysta miyaa laga wadaa maya waxaa laga wadaa idaa aradtum alqiyaama ila asalaati waay markaad salaadda isu taagi rabtaan waay wakadalika waxaa ku yimid xadiidkii ibni cabbaas fi saxiixayn idaa ataa axadukum ahlahu low ana axadakum ida ataa ahlahu qaala allahuma jannibna shayطaana wajanibi shayطaana ma razaqtana low midkiin reerkiisa markuu u tago uu dhihi lahaa ducadaa akhrin lahaa ma markaad hawshaba dhammaysataa ma markaad ku dhex jirtaa ilan idaa ataa waxa weye waa waa hawl maadi waay wax dhacay waay taasaa laga wadaa maya ataa idaa araada an ya'tiya waay soo ma marka istaftaxa fakabbara araada an yastaftixa wayukabbira sooma marka waxay waafaqaysaa riwaayadii saxiixaynka sidaasay marka isku waafaqaysaa waxaana murtidu noqonaysaa ama hadalku isugu imaanayaa nebigu intuusan salaada gelin buu xusuustay saxaabadii sii taagnaaduu yidhi kadibna qabays buu raadsaday saasay isugu imaanaysaa culimmada qaar ka mid a ah, ee waxay leeyihiin sida maalan ibni xibbaan iyo qurtubi iyo imaamu nawowi iyo qaadi ciyaad iyo waxay leeyihiin ayagu laba dhacday kala ahaayeen tacadud bay ka dhigayaa oo middan ahayd laba goor bay dhacdayoo marka nebigu sal lla alay wasalam intuusan salaada gelin isxusuustayna mid bay ahayd dhactan kale oo salaada markuu galay kadib uu xusuustayna mir kalay ahayd marka laba dhacdaa la iyo ka kala dhigeen sidaana culimmada qaar ka mida maraya ta horaad moodaa inay ka fiicanta wa can camri ibnu maymuun ayb marka meeshaa waxaa inooga soo baxaysa marka xadiiska alfaadiisa marka laysku celiyo bimacnaa waxa weeyaan haddii salaadiyo loo istaagay uu imaamku xusuusto in uu janaabo qabo ama inuusan weyse qabin waxyaalaha u furan waxaa ka mida inuu dadka yidhaahdo ama sii fadhiista ama sii taagnaada inta aan soo weysaysanaya ama soo qabaysanaya tabcan waa hadduu meel dhowdee ka heli kara qabayska waa ila guryaha nebigu masaajidkay saarnaay sooma haasatan guriga caysha iyo laakiin xaafaddaydii baan baabuur u qaadanaya sii taagnaada taas ma soconaysa iyada ayb waxaa kaloo loo deliishaday isla xadiidkan laftiisa in haddii xaaja timaaddo aqimaadda iyo salaadda gelideeda in wakhti u dhaxayn karo oo inta salaadda la aqimo haddii imaamkii wax ku yimaadaan ama daraf yimaadaba in salaadda iyo aqimaaddu inay isa saaran yihiin laazim ma ah. hadday timaaddo xaaja ama daruuro keenaysa wacan camr bni maymuunin qaala wuxuu yidhi innii anigu la qaa'imun mid taagan baan ah maa baynii wa bayna cumar cumar iyo anigana nooma dhaxaynin hadaata usiiba subaxdii la asiibay subaxdii mindida la geliyey ilaa cabdallaahi bni cabbaas mooye aniyo cumar cid kale nooma dhaxaynin buu buuhi cabdullahi bni cabbaas baa noo dhexeeyey buui ayib famaa huwa ma uusan ahaanin xaalku famaa huwa cumar ma ahaanin ilaa an kabbara inuu takbiirsaday mooye yacni ninku si lama filaan abuu toorrida ugu dhuftay cumaroo salaadda subax dadka tujinaya cumar markii toorridii ku dhacday allaahu akbar buu markaa yidhi ayb famaa huwa ma ahaanin ilaa an kabbara inuu takbiirsaday mooye fa markaasaan maqlay cumar oo yaquulu leh qatalanii waxaa ii dilay aw amase akalanii waxaa i cunay alkalbu eygii xiina goortii buu sidaa yidhi tacanahu uu duray uu toorrida geliyey yacnii wuxuu ahaa nin addoon ahaan jiray oo muqiirat ibnu shucbaa lahaan jiray cumar radi allahu tacaala canhu marka intuusan dilku dhicin ka hor buu muqiiro kala hadlay addoommada noocan ee magaalada uu keenahayo inuu ka daayo ayib nin la isticmaalay buu ahaayo cadowgu soo isticmaaleen cumar markay ku dhacday ayuu marka takbiir iyo wuxuu isku daray inuu yidhaahdo waxaa dilay eygii baa i dilay wa tanaawala markaasuu qabtay cumaru cumar wuxuu qabtay cabdiraxmaan ibni cawf buu qabtay faqadamahu markaasuu hormariyey ilan isagii waa dhacay calooshay kaga dhacday marka calooshayaa bannaanka taallaba markuu dhacay wuxuu soo qabtay cabdiraxmaan ibni cawf markaasuu horay soo mariyey oo horay usoo jiiday fa sallaa bihi markaasuu dadkii tujiyey cabdiraxmaan salaatan khafiifatan salaad fudud mukhtasarun weeye xadiidkaasi mid la soo gaabiyey min albukhaariyi baa laga soo gaabiyey yacnii qisada dilka cumar iyo say u dhacday qiso dheer wey saxiixulbukhaariga ku taalla oo safaxaad qaadanaysa waay marka uu iska soo ururiyo intuu rabay buu ka soo qaatay ujeeddaduna waxay tahay inuu ku yidhaahdo imaamka haddii xaaladii ku timaado waxaa u bannaan inuu salaaddii hadduu wadi waayo dadka ma'muumiinta mid ka mida ah soo jiido oo booskiisa istaajiyo oo dadkii salaadda u dhammaystiro leanna waxay ku xidhan tahay xukmu limaami ida dakara annahu muxdat aw kharaja lixadain sabaqahu aw hayri dalika soo geli imaamkiiba haddii xaaladii ku timaado salaadii dadku midmidiina midiina u tukanaynin ruux ka mida ha la hormariyo saas man oo isagu hadduu hormarin karo wa hadduusan isagu hormarin karayninna waa in uu ruuxa imaamka ku toosani uu horay u dhaqaaqa wa oo imaamnimo markaa isagu iska dhigo dadka salaada ka saara man saas weyaan wacan abi rasiin qaala wuxuu idhi salla caliyun cali baa tukaday radi allahu canhu daata yowmin maalin ayuu tukaday fa markaasuu gororay sankiisa ayaa dhiig ka yimid fa akhada markaasuu qabtay biyadi rajuli nin gacantii buu qabtay faqadamahu markaasuu hormariyey uma kadibna insarafa isagii waa godoomay oo meeshiibuu ka baxay waxaa wariyey atarkaasi saciid baa wariyey saciid ibnu mansuur way fii sunanihi kadalika waxaa wariyey cabdarasaaq iyo bayhaqi sanad xasanayna ku wariyeen labada aar markuu inoo keeno midna cumar dilkiisii ku saabsan midna cali bn abi aalib radi allahu tacaala canhu oo goror iyo intuu ka yimid dhiig salaada dhexeeda baxay kadibna ruux hormariyey oo booskiisii istaajiyey salaada dadka u dhammaystira ayuu wuxuu ku daba xidhay marka hadal imaam axmed wa qaala axmed ibnu xambal wuxuu yidhi in istakhlafa hadduu beddelkiisa cid istaajiyo alimaamu imaamku faqad istakhlafa waxaa beddelkiisa istaajiyey cumaru cumar wa caliyun iyo cali imaamku markuu salaaddii wadi waayo ama xaaladii ku timaado ama inuu janaabo qabo ama inuu xadad qababa u isxusuusto hadduu beddelkiisa cid kale istaajiyo oo khaliif ka dhigo isaguna iska baxo hee hadda arrintaa waa looga horreeyo labadii khaliif baa uga horreeya cumar iyo cali baa uga horreeya oo sameeye wey macnaa way bannaan tahay wey in salluu hadday dadku tukadaan wuxdaanan mid mid gooni gooni hadday u kala tukadaan faqad ucina waa la duray taana waa looga horeeyo faqad ucina waxaa la duray mucaawiyatu ayaa la duray mucaawiyatu bn abi sufyaan wasalla nnaasu dadkiina waa tukadeen wuxdaanan ayagoo midmid ah goonigooni bay u tukadeen min xayu meeshii bay salaada ka sii wadeen ucina lagu duray min xayu meeshii ucina lagu duray mucaawiye ayay atammu ka dhammaystirteen salaatahum salaadoodii mucaawiye meeshii marka nabarku gaadhay salaadda uu marinayay ayuu ruux walba salaadiisii ka sii watay oo mid mid bay u dhammaystirteen iskumayna xidhannin gooni gooni bay salaadoodii mid walba u dhammaystirtay buu leeyahy ayib yacni mucaawiyana khawaarijtaa dhaawacday khawaarijta markii dhacdadii yacni xakamaynku ay dhacday waa kuwii khawaarijtu ku heshiiyey inay saddex nin dilaan cali bn abi aalib iyo mucaawiya iyo camr bnu caas marka mucaawiye cali way dileen oo ninkii khabiidka ay khaarijigahaa baa dilay cabdiraxmaan ibnu muljim mucaawiyena nabarku waa ku dhacay laakiin wuu ka kacay hal subax bay wada taargad gareeyeen salaadda subax inta lala tukado ha laga takhalluso camr ibnu caasna ilaahay amarkii siday riwaayaadku tilmaamayaan subaxdaasi maba uusan soo kicine oo muusan masaajidka imaanine nin la yidhahdo khaarija ayaa salaada dadka tujiyey ninku markaasuu mooday inuu camar yahay khaarijuu dilay marka aradta camran wa araada allaahu khaarijata waan ka dhahay ah. camar baad rabtay ilaahayna khaarijuu ka dhigay ilaahayna khaarijuu qadaray inaad disho marka mucaawiye isagoo salaada subax ku jira bay nabarku ku dhacay markuu nabarkii ku dhacayo salaaddii marka uu wadi waayey dadkii imaam mayna samaysanin isaguna uma samaynine nin walba meeshiisuu ku tukadoo salaadii ku dhammaystirtay imaam axmed muxuu leeyay marka imaam axmed marka madhabkiisu waxa weeye haddii imaamka xaaladii ku timaado iyadoo salaada lagu jiro dadku khiyaar bay leeyihiin inay imaam hormarsadaan inuu isagu imaam u hormariyo ma'muumiinta ruux ka mida hormariyo in ay gooni gooni isaga tukadaan oo salaaddooda u dhammaystirtaan intaba khiyaar bay u leeyihiin waa madhabu axmed caleyh ullah wuxuuna u deliishanayaa aahaartaas saxaabada ka sugan ayb a'immada kale waxay leeyihiin waa abu xaniifa iyo shaafici iyo maalik ayagu waxay leeyihiin ee goonigooniyaan loo tukanini istikhlaaf ha la sameeyo oo ruux kaleeto imaamku ha hormariyo badelkiisa cid kale ha istaajiyey qabaan macnaha ayib qowl imaam shaafici laga wariyo wuxuu leeyahay maya istiqlaafka waa diidan yahay marka maadaama saxaabadii oo mutawaafira ah oo meesha wada joogta xilligii cali iyo cumar iyo mucaawiya saxaabadii waa wada joogaan ficilka ay sameeyeenna cid inkirtay ma jirto cid ku diidday oo tihi war sidan mee sidanaa saxsanayd ma jirto marka madhabu saxaaba mar hadday tahay masaladu war ma leh saas way macnaha ayb baabu man amma ciddii tujisay buu baabu yahay qowman qowm tujisay qowmkaasoo yakrahuunahu kahanaya nin imaam u noqday dad ku kacsan dad mucaaradoo ku kacsan oo necab oo imaamnimadiisa aan rabin ninka tujiyo imaam u noqday kaasuu baabu yahay can cabdilaahi bni camrin radia allahu tacala canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulku kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda alaaatun saddex laa yaqbalu llahu alla ma aqbalayo minhum xaggooda salaatan salaad ka aqbali maayo ka koobaadii waxa weeye man taqadama cid hormaray qowman qowm hormaray oo salaad tujinaya walxaal hum iyagu lahu isaga kaarihuuna kuwa kahanaya ay yihiin xaalad ay kahanayaan nin dad hor istaagay oo salaad tujiyey kaa ilaahay salaaddiisa aqbali maayo wa rajulun waya ka labaad nin oo ataa yimid asalaata salaadii yimid dibaaran gadaal ka yimid gadaalgadaal ah, dabadaba ka soo haleelay waaddibaaru waxa weeyaan an ya'tiyaha waa inuu salaada yimaado bacda an tafuutahu markay dhaafto kadib salaaddii oo tagtay yuu gadaal ka soo habhableeyey wa rajulun waya ka saddexaad oo ictabada addoonsaday muxararahu addoonkuu xoreeyey waxaa laga wadaa addoon addoommada ka mida buu xoreeyey markaasuu dib u addoonsaday oo see buu addoonsan karaa waay ama xoog buu ku addoonsaday ilaan mar hadduu xoreeyo xukumku waa dhacay kama noqon karo sharcan soo ma markuu xoreeyey kadib uu dib u addoonsaday waxay ku dhici kartaa ama xorayntiisii buu qariyey markaasuu dib haddana addoon uga dhigtay ama mee xoog buu u sheegtay dee markaa nidaam iyo dawlad ka celisana ma leh marka addoonkiisii oo uu xoreeyey ruux dib u addoon uga dhigtay ayib xorayntii ka noqday rawaxa wariya xadiidka abu daawuud baa wariye ibnu maaja wa qaala wuxuuna yidhi ibnu maaja fiihi xadiidka dhexdiisa yacnii wuxuu ka wadaa bacdamaa yafuutuhu lwaqtu wakhtigu markuu ka taga kadib yuu ka wadaa warajulun ata salaata dibaaran waay maxaa laga wadaa yani salaadda wakhtigeedii markuu baxo kadib ayuu tukanaya saasaa laga wadaa ee macnaha lagama waduu leeyahay ruux salaaddii jamaacada ka soo dahay oo soo gaari waayay kama waxaa laga wadaa wakhtigii salaadoo baxay buu tukanaya ayb xadiidka jumladiisa hore u horaysa man taqadama qowman wahum lahu kaarihuun oo tarjamaduna ku saabsan tahay intaasaa saxiixa jumlada u horraysa ruuxii dad tujiya iyagoo ay kahanayaan salaadiisa lama aqbalayo intaasi way sugan tahay oo shawaahid bay leedahay amaa xadiidka intiisa kale labada qayboodee dambe waa daciif taas way labada qaybood ee dambe waa daciif waxaa ku jira sanadkiisa nin la yidhahdo cabdiraxmaan ibnu ziyaad ibnu ancum alafriiqi oo daciifa ku jira cinda aljumhuur buu daciif yahay ayb laakiin inta hadda maqsuudkii xadiiska meesha loo keeno inta u horaysaa iyadu way sugan tahay shawaahid bay leedahay wacan abi umaamata radi allahu tacala canhu qaale wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waalih wasalam rasuulku wuxuu yidhi alaaatun saddex ruux laa tujaawizu ma gudbayso salaatuhum salaadoodu aadaanahum dhagahooda ma gudbayso dhagahooda ma dhaafayso bimacnaa korba ma aadaysaba dhagahooda ma dhaafayso bimacnaa ila salaadu markii ay ruuxu tukado soo lama rabo inay samada aado oo la aqbalo bimacnaa halkan dhagahoodaba ma dhaafaysaba hoos inay aadamayo korba ma aadayso lama aqbalayaa laga wadaa alcabdu way ka koobaad addoonka alaabiqu ee dhuuntayoo sayidkiisa ka dhuuntay xataa yarjica ilaa uu soo noqdo addoon la leeyahay oo sayidyadiisii ka cararay ama ka dhuuntoo fakaday ilaa uu soo noqdo daacadii sayidkiisa uu ku soo noqdo salaadiisa ilaah aqbali maayo wamra'atun weeye talabaadi haweenay oo baatat bariday walxaal zawjuhaa ninkeedu calayhaa korkeeda saakhitun midu cadhaysan uu yahay haweenayi habeenkii bariday iyadoo ninkeedu uu cadhaysan yahoo uu cadhaysanya cadha ku baryay ayadana salaadeedu dhagaha dhaafi mayso ka saddexaadii waxa weeye imaamu qowmin dad imaamkood walxaal hum iyagu lahu isaga kaarihuuna kuwa kahanaya ay yihiin ah, nin dad imaam ah dadka uu tujinayana ay kahanayaanoo dhibsanayaan imaamnimadiisa iyo salaadiisaba macna rawa waxaa wariyay atirmidiyu baan wariyey alimaamu tirmidi xadiidka markuu wariyey wuxuu yidhi xasanun hariib kadalika waxaa taxsiiniyey alimaamu nawowi iyo albani labaduba way taxsiininayaan waxaa daciifiyeyse xadiidka alimaam albayhaqi xadiidku ee yani sanadkiisa dacfi baa ku jira xadiistan noocanana mucdamkeed badankeed asaaniiddeedu maqaal kama madhna laakiin markii laysu ururiyo laysu geeyo si imaamu shawkani uu leeyahay way isxoojinaysaa markaasaa waxay gaadhi kartaa heer la deliishan karo markay ugu yartahay xasan ama inay ka sarmarto saxiix liqayrihi gaadho yacni duruqdaa iyo shawaahid ahaan bay marka isku xoojinaysaa ayb qaybtan qaybta qaybta weliba muxua saddexda qayboodba saddexda qayboodba hadda oo addoonka dhuntay iyo haweenayda macnaha ninkeedu u cadhaysan yahay iyo ruuxa tujinaya dad kahanaya saddexduba shawaahid bay leeyihin ayib xadiistaasi marka waxay faa'iidaynaysaa in ay xaaraan tahay inaad dadka tujiso ayagoon ku rabin sidaana waxaa ku tegay a'immaa ku tagtay waana daahirka xadiidka maxaa yeelay xaaraamnimada waxaa laga faa'iidaysanayaa dee salaaddiisiiba lama aqbalayaa la leeyahay marka maxay ku tusi inuu xaaraam galay soo maaha weliba xaaraam culus inuu galay ayay ku tusi oo salaaddiisiiba xataa keentay in la aqbali waayo ayb bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin xaaraam ma gaadhsiisnee waa karaahiyo laakiin qoladaa waxaa ka hiilinaya xadiidka cabirkiisa xadiidka lafdigiisa iyo dilaalada dilaaladiisa naska ah ama daahirkaabaa ka hiilinaysa oo wuxuu ku tusayaa daahirkiisu qolada tidhi wa xaaraam waay ayb dad kahanaya markii la yidhi ayay culimmadu laba qayd bay ku xidheen laba shardi bay ku xidheen shardiga koobaad waxay leeyihiin culimmada qaarkood karaahada iyo kahashadu inay tahay karaaha diineed sababka loo kahanayana sabab sharciya waa inuu yahay haddayna kahashadu ayna sabab diineedba ku saabsanayn ama sabab sharciyana ayna ku saabsanayn oo lagaba gardaran yahay hadda markaasi wax weeyaan e, ma gelayo waciidka ma gelayo maalan waxaa loo kahanayaa waxoogaa Eh, adduunyaa laysku laayay dad buu tujinahayaa laakiin waxoogaa xoolaad ku soo dagaalanteen marka waxaad ku nacdeen waxoogaa dagaalkii xoolo idin dhex maray sabab diineed ma aha ninkani diin xumo ama salaaddii buu hallaynayaa ama waa mubtadic ama waa faasiq ama muxuu ahaaye dadkiiu salaadda ku dhibahayaa asbaabtii sharci ama waa ma jirto asbaabtii sharciga sabab sharciga marka shaygani waa inuu ku salaysan yahay karaahadani ama haddayna sabab sharciga ku salaysnayn diinina aynan ahayn ma soo gelaysay leeyihi ode imisaa imaamyo ahaayoo muxuu ahaay dadku kulligood raalli ka wada noqon maayaan waa mas'alo labaadee qaydka iyo shardiga labaadi waxa weeye dadka kahanayaay waa inay yihiin ma'muumiinta badankood haddii nin iyo laba nin ay kahanayaan ayadana waciidka ma gelayo saas way macnaha leanna waxa weeyaan nin imaamoo dad tujinahaya in uun kahanaysa waa layska heli sooma qaaruun iskaga kacsan waa uun layska heli macna marka waa inay noqotay leeyihiin dadka ma'muumiinta ah mucdamkooda iyo akarkoodu waa inay kahanayaan sababtuna sabab diineed ay tahay labadaa marka la helo ayay soo gelayaa waciidkan ah salaadiisa lama aqbalayo walaabudda in quyuuddaasi waxaa laga qaadanayaa macnaha waxa weeye nusuus kale iyo cumuumaadka nusuustaa laga qaadanaya saas wey macnaha labadaas qayd bay culimmadu ku xidhaan baabu wuquufi alwaaxidi can yamiini alimaam marmarka qaarkood imaamkii saxda ahaabayba dadku kaanayaan oo dadku intay marmarka qaarkood bidco iyo khuraafaad iyo caadaad aan saxsanayn iyo intay ku soo weynaadeen baa imaam sax oo diinta u saxayaa u imaanaya oo sunnadii nebiga inuu waafajiyo raba way kahanayaan sooma maxay u kahanayaan calashani caadadii iyo waxay arki jireen buu khilaafay muxuuse waafaqsan yahay sunnadii nebigu waafaqsan yahay kaasi dadka kahanaya uu ka soo sooma kahashadoodu ictibaar male marka leanna waa kahasho shareecadiiba khilaafsan adiga haddaad shareecadii khilaafsan tahay haddana adoo shareecadii khilaafsan ruuxanna kula dagaalamaya wuxuu shareecadii kaaga saxsan yahay haddana in taadii la qabto oo ilaahay taada aqbalo tiisana la tuuro miyay dhici karta ma dhici karta adaa daalim ah bidciya balaayaad wadataa isaguna sunno iyo khayr buu kuu jiidahaya sidaas daraaddeed xataa keligii hadduu yahay dadka masaajku tukanayana kulli sababtaa darteed ay u necab yihiin tiisaa saxsan tiisaa saxsan marka quyuud noocaasoo kale ictibaaraad noocaasoo kale in la geliyo waa laga maarmaan saas way macna ayb abwaabu mawqif alimaami waalma'muumi wa axkaami asufuuf meeshan kaga hadlayaa imaamku meeshuu istaagayo iyo ma'muumku meeshuu istaagayo iyo safafka axkaamtooda see loo safanayaa walainayni fasaacida khalfahu wuxuu baabu yahay wuquufi lwaaxidi halkii ruux istaagidiisa can yamiini alimaami imaamka midigtiisa uu istaagayo waalitnayni labadii istaagidooda iyo fasaacido labada wixii ka badani khalfahu imaamka gadaashiisa ay istaagayaan waxaa laga hadlayaa ma'muumiinta iyo imaamku meeshii ay kala istaagi lahaayeen markay isla tukanayaan ma'muumiintu marka mar waa hal ruux oo imaamkii hal ruux baa isla tukanaya marna waa laba ruux iyo ka badan sheekhu wuxuu yidhi marka hadduu hal ruux imaamka la tukanayo midigtuu ka istaagaya hadday laba ruux iyo ka badan yihiinna gadaashiisa istaagaya oo ku safanaya ayib can jaabir bni cabdilaahi qaala wuxuu ihi qaama nabiyu nebigu waa istaagay sal aley wasalam yusallii xaaluu tukanaya almaqribka maqhribka uu tukanayo isagoo maqhribka tukanayuu nebigu istaagay sal ley wasalam faji'tu waan imid buu yidhi faqumtu waan istaagay can yasaarii dhankiisa bidix baan istaagay fa nahaanii markaasuu iga reebay fajacalanii wuxuu ii yeelay can yamiinihi dhankiisa midig uma kadibna jaa'a waa yimid saaxibun oo lii aniga ii sugnaaday ninaan saaxiibnaha ayaa markiiba haddana yimi fa safanaa markaasuu na safay nebigu khalfahu gadaashiisuu na safay markuu ninkii kale soo istaagay buu isaga gadaal u riixay sidii riwaayada dambe tilmaami doonto fa sallaa binaa markaasuu nebiguna tujiyey fii thawbin waaxidin hal mara dhexdeed buu nagu tujiyey hal maruu qabay macnaha isaga hal mara qabay fii thawbin maro waaxidin oo mid ah mukhaalifan xaaluu yahay mid isdaba mariyey bayna tarafayhi marada labadeeda fiideed yacni waxa weeyaan waa tawashuxi waay marada labadeeda fiidood ayuu intuu saa isu dabamariyey waa hal go waan soo marnay abwaab horaan ku soo marnay halkii go buu marka intuu labadiisii faraq uu ka soo bixiyey labada kilkilo hoostooda oo uu laabta isku dabamariyey ayuu tunka ama luqunta ku xidhay saas maanaa saasaa laga wadaa mukhaalifan bayna tarafay labadii fiidood ee marada ayuu isdaba mariyey sidaasuuna nebigu sal lay wasalam nugu tujiyey hal mar isagoo qaba waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey sanadkiisu waa daciif shuraxbiil ibnu sacad baa ku jira markuu axmed dariiqa uu ku warinayo laakiin xadiidku waa saxiix lituruqihi wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan qaama wuu istaagay buuhi rasuululahi sal lay slam liyusaliya si uu tukado fa waan imid buuhi haddaan jaabir ahay fa qumtu waan istaagay can yasaarii dhankiisa bidix fa ahada wuu qabtay biyaddii gacantayduu qabtay faadaaranii waa isoo wareejiyey faakhada wuu qabtay biyaddii gacantayduu qabtayoo faadaaranii markaasuu isoo wareejiyey xataa aqaamanii ilaa uu istaajiyey can yamiinihi dhankiisa midig uma kadibna jaa'a waxaa yimid jubaar ibnu sakhrin ninkaasaa yimid saaxibun lii riwaayada hore ninkuu ka cabiray waay jubaar ibnu sakhrin nin layidhahdaa yimid faqaama markaasuu istaagay can yasaari rasuulilahi sal ly waslam nebiga dhankiisa bidix buu istaagay jaabirna dhanka midig buu markaa taagan yahay ninkanina dhanka bidix buu nebiga ka istaagay sal ly waslam ayb fa akhada markaasuu nebigu qabtay biaydina labadannada gacmood jamiican dhammaan fa dafacanaa markaasuuna riixay xataa aqaamanaa ilaa uuna istaajiyey khalfahu gadaashiisa intuu labadoodiiba saa u kala qabtay buu gadaal u riixay riixidii uu riixay marka dib u wada baxeenoo markaasay gadaal isku dhowaadeenoo isla safteen macna rawaxa wariya xadiidka isagaana muslim baa wariyay wa abu daawuud abu daawuud baa wariyay xadiidkani wuxuu faa'idaynayaa ruuxa markuu keligii yahay imaamkana la tukanayo inuu dhanka midigtaa ka istaagayo sidaana waa madhab jamaahiiri ahlilcilmi wa afarta imaamba way isku waafaqsan yihin weliba xadiidka ibnu cabbaasa inoo imaan doona habeenkii uu nebiga la tukaday guriga habaryatii maymuuna ee sidaas oo kale isaguna bidixda intuu istaagay nebigu soo wareeji wuxuu leeyahay dhinaciisuu istaajiyey jambihii jambiga marka waxaa lala qaadanayaa inuu la sinmay masaladu waa khilaafiya shaaficiyada waxay qabaan ama qaarkood waxay qabaan markaad keligaatoo imaamka aad la tukanayso inaadan imaamka la sinmaynin eed wax yar dib uga istaagayso laakiin sida sawaabkii xadiidku ku tusayo waad la sinmaysaa waadna la safan yacni sidii adigoo ruux ma'muuma aad isla safan tihiin oo kale si rasmi aad ula sinmi sidaasaa ka muuqata xadiidka riwaayada ibni cabbaas ayib ruuxu markuu keligii yahay horta dhankaasuu ka istaagaya hadduu dhinac kale ka istaago bidixdoo kale hadduu istaago a'immadu waxay qabaan salaaddiisu waa asaxaysaa laakiin saciid ibnu musayib baa waxaa laga wariyaa salaaddiisu way buraysaa buu isagu ayib waxaa kaloon ka fahanay xadiidka tarjamada qaybteeda labaadoo hadday laba ruux iyo ka badan noqdaan in ay gadaal ku safanayaan oo ayna bidix iyo midig imaamka ka kale istaagaynina ay gadaal marayaan kadibna iyagu isla safanayaan sidaana xadiidku waa faa'iideeyey iyaduna waa madhabu ala'ima wey macnaha wa can samurata jundab ama jundub qaala wuxuu idhi amaranaa wuuna amray rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuuna amray idaa kunnaa markaan ahaano idaa goortii kunnaa aanu ahaano alaaatan saddex ruux an yataqadama inuu horay u durko axadunaa midkayo mid inuu horay maro oo imaamkiiya labada kalena isla saftaan rawa waxaa wariya atirmidiyu tirmidi baa wariya sanadkiisu waa daciif laba cilo buuna qabaa xadiidkani xasan ibni abilxasan albasri ayaa cancaneeyey waana mudallis waana laysku khilaafsan yahay riwaayatu can samura waxaa kaloo ku jira sanadkiisa in la yidhahda ismaaciil ibnu muslim maki oo daciifa sidaas daraaddeed buu xadiidka sheekh albaani daciifiyey tirmidi wuxuu leeyay xasan hariib away xadiidkaasi bi hada lafdi ma sugna marka waa daciifu sanad isla kii hore wuxuu faa'iidaynayay unbuu faa'iidaynaya wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu uhi sallaytu waan tukaday ilaa janbi nabiyi nebiga dhinaciisaan ku tukaday sal ly waslam walxaal caaishatu caaishana macanaa la jirankanna ay ta tusallii ay tukanayso khalfanaa gadaashanna ay ku tukanayso wa ana anuguna ilaa janbi nabiyi nebiga dhinaciisaan ku tukanaya sal lay waslam ilaa janbi nabiyi nebiga dhinaciisa ayaan usallii tukanayaa macahu la jirankiisa ama ilaa janbi nabiyi nebiga dhinaciisaan ahay usallii xaar aan tukanayo macahu nebiga la jirankiisa raw axmed baa wariye wanasaa'iyu sanadkiisu waa xasan xadiidkiisu waa saxiix liqayrihi waxaa kaloo soo saaray ibnu khusayma ibni xibbaan iyo bayhaqi iyaguna way soo saareen ayib xadiidkana wuxuu faa'iidaynayaa hadday noqdaan imaamkii iyo hal nin ah iyo hal dumar ah say u safanayaan waa wuxuu inoo sheegay haweentu gadaal bay mari halka nin ninee ma'muumkaana imaamku garab istaagi haweentuna gadaal bay mari la safan mayso xataa ninka maxramkiisaba ha noqoto xataa xaaskaagaba ha noqoto lanna caisha waa nabiga xaaskiisa sal ly slam xaaskiisi haddana maca daalika ma ayna garab istaagin markay la tukanaysa gadaal bay istaagtay ayb marka kligeed baa safah keligeed baa safa imaamkii iyo kanna waa ibnu cabaasna waa isla safan yihin wacan anas radi allahu tacala canhu ana nabiya sala allahu alayh waalih wasalam nabigu sallaa waa tukaday sallaa wuu tujiyey dee bihi anas buu tujiyey iyo wa biummihi iyo hooyadii aw amase khaalatihi habaryartii shaki waay ma hooyadii bay ahayd ummu sulaym anas hooyadii mise habaryartii bay ahayd aniga iyo hooyaday mise habaryartay ayuu nebiguna tujiyey qaal wuxuu idhi fa aqaamanii nebigu waa istaajiyey can yamiinihi dhankiisa midig buu istaajiyey wa aqaama wuxuu istaajiyey almar'ata haweenaydiina khalfanaa gadaashannaduu istaajiyey rawaa wariye axmed wamuslim wa abu daawuud ayb labada xadiidba waxay faa'iidaynayaan haweenta mowqifkeedu inuu yahay khalfa arijaal ragga gadaashooda oo ama hal nin hala tukato ama hal nin hala tukato ama ma ahee muxuu ahaayey rag badan hala tukato ama dumarku ha badnaadeen ama hal mid ha noqoto mar walba gadaal bay mar iyada ayb sidaasuu xadiidka faa'iidaynayaa waana akaru ahli اlcilmi sidaa ay qaateen way hadday khilaafto hadday khilaafto oo ay garab istaagto ama iskala safatayba maxaa dhacaya sida maalan meelaha qaarkood oo kale iyada kama baxsan kartidba xaramka oo kale markaad tagtaan sooma arki yacni waxa weeye adoo tukanahayayba laga yaabaa inayba iska dhaaf inay ku garab istaagtay iyadaaba hortaada istaagi lugaheeda dhexeedaabaad ku sujuudi haddaad rabto meel kale ma jirta marka haddayba wixii khilaafto ay ku garab istaagto maxaa dhacaya waa jumhuurtu waxay qabaan culimmada badankood waxay qabaan salaadeedu waa asaxaysaa salaadda ninkuna waa asaxaysaa leanna waxaa loo reebay gadaal loo mariyay waxay leeyihiin waa min baab dar'i lfitna waay ninka islaani soo garab istaagtay salaadduu tukanhayo la garan maayo soo xataa xaaskiisaba ha ahaato marka waxa weye min baab waa dar'u lfitna hadday imaamkuu noqotona iska badda muxuu ahay waa dhoweydoo xanumaanmaan sanad laba sanaa ka soo wareegtay ayaa maraykanka iyo reer galbeedka moogtay maalin baa waxbay muslimiinta ku mashquuliyaan naagun baa iska soo baxday oo tidhi ee shareecadu maba diidinba inay dumarku ragga tujiyaan markaasay intay lagu kacay oo kaniise kiraysteen iyadiiyo kuwa la socda bay kaniisad bay ku tujinaysaa jumcadii telefishinkaa laga soo daayay naag baa u aadaamaysa marka mu'adinkuna waa naag khadiibka khudbada tujinayana waa naag salaadana naag baa ka bixinaysa saamidda salaada aadaamaysahay xataa madaxuma asturo sarwaal ku giigsan iyo waxay qabtaa waxaan caadi ahay waa aadaamaysahay meeshana taagan muddaa lagu mashquulsanaayo caalamu islaami la radiyey oo bahashii ahaydo marka yacni waxa weeye imaamnimo lagama hadlay laakiin waxaa laga hadlayaa hadday maamuumta ku garab istaagto cinda aljumhuur salaaddu waa asaxaysa xanafiyadaa waxay qabaan salaaddu waa buraysaa waana masale aan xujo lahayn waxyaalaha xanafiyada aad loogu dhaleeceeyo bay ka mid tahay masaladaasi aad baa mustanadkeedu daciif u yahay salaaddu markaasuu aqimay adduhra duhurkiibuu aqimay liyusalliya si u tukado ayb fa markaasaanu istaagnay khalfahu gadaashiisa labada ninba waa ardadiisii wa fa akhada markaasuu qabtay buu idhi biyaddii gacantayda wa yadi camii adeerkay caalqaba gacantiisana wuu qabtay buui uma kadibna jacala wuxuu yeelay axadanaa midkaya can yamiinihi dhankiisa midig wal ka kalena can yasaarihi dhankiisa midax buu iska mariyey cabdullahi bn mascuud waa yacni labay kula tukanayaan markaasuu midna midigtiisa istaajiyey midna bidixdiisa istaajiyey isaguna waa dhex taagay fa safafnaa markaasaanu safannay buuhi safan waaxidan hal saf baan isla safannay buuhi annagii imaamkanagii oo ibnu sacuuda hal saf baanu wada gallay buuhi uma kadibna qaala wuxuu yidhi ibnu sacuud haakadaa sidaa ayuu kaana ahaa rasuululahi sal ly slm rasuulku yasnacu mid sameeya idaa kaanuu markay dadku yihiin alaaatan saddex ruux markay dadku saddex yihiin sidaasuu nebigu samayn jiray oo sidee ah inay labadu dhinacyaha ka kala maraan isaguna dhex istaago hal safna la wada galo waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey sanadku axmed wuu ku wariyey waa xasan xadiidkuna waa saxiixun liqayrihi sheekh albani caleyh raxmatullah waa saxiixinaya wa kadalika bacdu ahli ahlilcilmi oo kale laakiin xadiidkani wuxuu khilaafsan yahay axaadiistii inoo soo hormartay sooma oo ahayd laba iyo saddexba haddii la gaadho in gadaal la wada maro oo imaamkaan lala safanin soo saas ma oo madhabkii jamaahiiru ahlicilmi ay qabeenah cabdulaahi mascuud asagu madhabkaa waa khilaafsan yahayoo saddex markay gaadhaan unbay gadaal mari haddii ma'muumiintu laba ruux ay yihiin imaamka labada dhinaca ka kala istaageen buu qabaa waa madhabkiisa way cabdullahi bn mascuud radi allahu tacala canhu arda ayib waana ka suganta see looga jawaabayaa waa culimmada qaar ka mida waxay kaga jawaabeen ibnu cabdilbar iyo keyrkii waxay leeyihiin qaybta cabdilaahi ibni mascuud inuu madhabkaa qabay oo sameeyey abaa sugan amaa xadiidka qaybtiisa nebiga uu u tiirinayaay ma sugna oo asaxiix inuu xadiidku mawquuf yahay waay sidaa qolaa kaga jawaabaysa dee mawquufna waa daciif soo ma waa ra'yi saxaabi saxaabiyu markaa noqonaya ayib imaamu shaafici caleyh raxmatullahi iyo culimmale iyagu waxay leeyihiin xadiidkani waa mansuukh waa laga dembeeyo waxaa ka dembaysay markii horay sidaa ahaan jirta laakiin waxaa ka dembaysay laba ruux haddii la noqdo in gadaal la maro axaadiistaas dambe axaadiistaan soo marnay ayaa ka dambaystooo nasakhday imaamu shaafici isagu halkaasuu maraya naskhigaasina laa yahbutu ila bidaliil mujaradu dacwa naskhiga kuma sugnaado waa in daliil la helo ayb adiga waxaa la dhihi karaa waa madhab ibn mascuud leanna waxaa jiri jiray waxyaabo saxaabada qaarkood markii hore bilowgii hore si u jiray xugum oo intuu xukumkii hore qaato kan dambe uusan soo gaadhin ka horuu ku tegayaa marka haddaad xusuusantihiin waxaan soo marnay cabdullahi bn mascuud oo uu madhabkiisu yahay salaadda marka la rukuucsan yahay labada gacmood in labada low mxuu ahay labada labada bawdoo dhexdooda in la gelinayo oo aan lawyaha korkooda la saaraynin marka la rukuucsan yahay soo ma intaad labada gacmood saa isu saarto ayaad muxuu ahaayey labada bawdo dhexdooda gelinaysaa saasaad u rukuucaysaa way ahaan jirtay tii horuu marka qaatay ibnu mascuud laakiin in la bedelay baan soo gaadhin marka tanna tii horeoo kale la mid tahay bay leeyihi madhabkaas waa madhab horuu ahaa ibnu mascuud baa ku tegey nebigana kama sugnay marayaan qaarkood ayb oo mxuu ahaay waa mawquuf iyo halkaasay marayaan hadduu xadiidka qaybtiisa marfuucii ay sugnaato naskina suuroobi waayo oo aan daliil loo hayni baciid ma aha in la yidhaahdo labada arrimoodba waa bannaan tahay oo dee labaduba labaduba hadday nebiga ka sugnaadeen isma caaridayaanoo tanna bannaan tanna bannaan baa la dhihi karaya waa haddii uu xadiiska marfuuci u sugnaado ayb abi daawuuda waxaa u sugnaaday buu hi wnasaaiy nasaai macnaahu xadiikaasoo kale macnihiisa ra'yigaa waxaa ku waafaqay cabdilahi bn mascuud oo hadday imaamkiiyo laba ruux yihiin inay isla safanayaan waxaa ku waafaqay abu xaniifa iyo bacdu asxaabi ra'yi baa ku waafaqay laakiin jumhuurtii culimmada badankood waxay qabaan axaadiistii hore siday faa'iideeyeen oo inayna la safaynaynin lababa hadday noqdaan inay gadaal marayaan sidaasuu qabaan waxaa baraarujin mudan e kitaabkan aan haysto nusqa muxuu ahaayey nusqadan oo maxamed subix xasan xallaaq dadka haysta ee wuxuu ku qorayaa saxiixun almarfuucu minhu soo idinma qorayo hadalkaa waxaa iskale maxamed subix xasan xallaaq baa iskale xaashiyada markaad fiirisaanna wuxuu leeyahay wa muslim fii saxiixihi watirmidiyu mawquufan qala almuxadiثu اlalbaniyu raximah اllahu tacala fi صaxiixi abi dawuud صaxiixun almarfuucu minhu faqad inta marfuuca oo keliya saasuu albani ka soo guurinaya naqligaas uu sheekhu sheekh albani ka soo guuriyey sax ma aha naqliga waxbaa ka maqan siduu sheekhu u fahmayna ma aha naqliga saxdaa ama hadalka saxdae sheekh albani waxa weeye saxiixun buu yidhi horta xadiidka kadibna muslim almarfuucu minhu faqad buu yidhi maxaa laga wadaa marka ah. yacni xadiidku waa waa saxiix laakiin muslim baa soo saaray inta marfuuca oo keliya muslim wuxuu wariyey xadiidka intiisa marfuuca oo ah haakada kaana rasul ulahi sl ly slam yasnacu ida kanuu alaaa intaasuu muslim wariyey laakiin xadiidku waa saxiix oo inta mawquufkaana waa saxiix waxaa marka sheekha ka dheh ka hoos baxday ee ramsiga uu sheekh albaani sameeyey oo markuu yidhi saxiix wuxuu qoray miim almawquufu aw he miim almarfuucu minhu faqad miim muslim waay miim muslim baa soo saaray inta marfuuca oo keliya aharkuna waa ahar saxiixa hadalka sheekh albaani marka waa sidaas laakiin sheekh maxamed sheekha muxuu ahaayey xallaaq ah, marfuucan oo mawquufa ah. hadalka albani uu kasoo guurinayaan ka hadlaya hadalkau sheekhu albani kasoo guuriyey sida masterka asalkaa ku yaalaay uma dhigna sidan sheekhu uu soo guuriyey hada wabilahi towfiiq wasali allahuma wslm cala nabiyina muxamedin wcala alihi wasaxbi waslem